waxa ay isku khilaafeen xagga ciidda isticmaalkeeda waa la iska dayn karaaba xanafiyadu iyo maalikiyadu qaarkood ay tilmaamayaan laakiin waa laga maarmaan saa naska aynu ku arkayno daahirkiisa khilaafka culimada ee meesha ku jira waxa weeye kale aynu runtaa raacin lahayn nijaasta ayu ma afkiisun bay ku gaartay mise jidhka o dhanna waa la mid ile xadiidku wuxuunu tilmaamay baalkani markuu afka meel geliyo waxa uu geliyeyna daadiyo weelkana toddobaad mayla madaxiisa soo maaha bal meelihiisii kale ka waran marka culimada islaamku waxay u badan yihiin meelihiisa kalena inay la mid yihiin afkiisa afkiisuna inay lamid yihiin imaam malik iyo daawud daahiri ayaa waxay leeyihiin warba halkaa halkaa nasku uu sheegay in lagu gaabiyo nijaastiisa afkaasu laakiin xubnihiisa kale lama wadaagaan afka balaayadan iyo maydigan iyo shuruudahan tacabud bay ku tilmaameen maydidan maxay tahay haddii la yidhina waa iska adoonsi dadka lagu adoonsado ee xag dahaaro maaha ayay yidhaahdeen arrintaa waa lagaga xoog badan yahay waxaana uu soo qaatay sheikhu saddexdaa qodob oo ah annahu yuujadu fii badanihi ajzaa hiya anjas wa aqdar min famihi wa walisaani waar jirkiisa dee meelo badan oo afka ka xun baa jire afku halkii u labayd baaba inkaartaa yeelatee meelihii kale ka xumaa iyo maxaad u maray meelo badanoo ka xun baa jira marka labaad ay sheegeen waxa weeye ciladu waa nijaasada nijaasta wey midka saddexaadna waxa weeye nijaasta dhibaatada la socota iyo jaraafiinta akhiiran la ogaadayna waxay sii adkidaysaa qowlka jumhuurta oo ah bahalkaa afkiisa iyo jirkiisa oo dhan in la iska sidaa toddobadaa jeer loo nadiifinayo qaala ustaad dabaara fi kitaab ruux addiin lislaami isagoo ka warramaya waxa u ihi mucjisaadka islaamka waxaa ka mid ah cilmiga dhakhtarnimadii caafimaadka uu kaga horeeyeyba in ay sugantay bahalkan ayga la idhaahdo in laga qaado cudurro khatar badan oo insaanka uu usoo gudbin karo wuxuu leeyahay fa ina alkilaab tusaab biduuda shariidiya waxaa caloosha gala ee magaca loo yaqaano duuda shariidiya waa qeybahan baarasayska qayb ka mida wey sida gaardiyada iyo amiibaha iyo waxyaabaha mid ka kamida ayaa laga qaada abuulin oo isaga la socota oo u gudbi karta insaanka cudur khatar oo dilaayana ku keeni karta sidaa darteed ayaa lagu taliyey in waxla wanaagiisa iyo wixii afkiisu ay gaadhaan iska ilaalintiisu ay habboon tahay inkastoo da aada arkayso way ka markhaati furaan iyaga lafsigoodana dadka ayga wata iyo doofaarkana hilibkiisa cuna in marka caloosha laga daweynayo dawooyin gaara ah loo qoraa dawooyin gaarahoo dadka muslimiinta ah aan loo qorin baa kuwa waxaa wadwad wadwadkiisa ku badan yahay ayaa loo qoraa oo la idhahda qofkani kol haddii barasiteka calooshiisa laga helay waxa dila doofaarkana uu cuno ama la dhaqanka ayga uu la leeyahy noociaas ka dhunkanaya uu yahay waxaa loo qorayaa dawada noocaase culayskaale dhooskaalo wa xaalad gaara ah wixiis laakiin qofkii muslimkaa ah mid gooniya loo qoraya waa macruuf taas waay waxa aynu ku dhex jirnay kitaabu dahaara gaar ahaan baabkii biyaha iyo waxa wax daahirin kara oo ah biyo daahir ah ama mudahir waay xadiidka sagaalaad wacan abi wacan abi qataada radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal fi hira bisada nebigu isagoo ka warramaya bahasha bisada laydhaa iyo arrinkeeda iyo inay ka duwan tahay ayga isagoo taa sheegaya waxa uu yidhi innahaa bisadaas laysat binajis binajas nijaas maaha inamaa hiya bisadu waxay tahay min adawaafiina calaykum kuwa idinku wareega dadka xaafada oo kale lamid a akhrajahu larbacatu wasaxaxahu tirmidi wabnu qusayna xadiidku waa saxiix bukhaari iyo rag kaleba saxiix bay ka dhigeen nabigu bisadu ka waramay calayhi salaatu wasalaam ila sharcigu waxa uu ka jawaabaya ama shaaricuba wixii su-aalaah ee la isweydiin karo ee dahaarada ku saabsan bisadu xaafadda iska joogta waa lagu rabeeyaa hal tarbiyada qaadata weeye bisadiyo maska iyo waxaasaa la ysaga yaro dhigaado ay maaragtay cuntaa waa xayawaan ariifahoo dadka ka agdhow rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ka warramo wuxuu ihi bahashaasi nijaas ma maahae waa kuwa idinku wareega macnaha waxaa nijaasnimo looga daayay sidii ayga darar iyo dhibaato kalena ma leh midda kale hawsheeda ayaa badanaysa haddii la yidhaahdo waxay taabatada la iska nadiifiyo maadaamay tahay xayawaan idinku wareegayo idinka dhammaan la marka si aanu xaraj iyo dhibaata u imanin daraaddeed ayaa saa loo yeelay waaya mustafaadaadka ee adawaafiin macnaha samcu waa jamcu lmudakari salim waxaa loo isticmaalay ereygii waxa caqliga le loo isticmaalay ayaa loo isticmaalay macnaheedu markaa waxa uu sheegayaa waa tanziilan lahu mansilata ma yacqil sida qofka caqligale uu kaaga agdhow yahay ee uu kugu meeraysanayo kale iyana lamid bisadu marka u horeysa laysat binajas falaa yanjus maa laamasatu aw walaqat fii wixii aska la gashaa nijaas noqon maayo midda labaad waxa weeye cilada annaha min adawaafiin waa kuwa shaqaalaha oo kale ayay la mid tahay falaa yumkinu taxarusu minha in la iska ilaaliyo laga gaashaantay ayaan suuragal ahayn nuqdada saddexaad xadiidkan iyo xadiisyada lamili la midihi waxay daliil u yihiin qawaacidda shareecadda ee waaweyna shanta a ah mid kamid a ah, oo ah qaacidada odhanaysa almashaqatu tajlibu taysiir haddii meesha mashaqo iyo dhibaata ay bulshada ku imanayso shaaricu wuu fududeeyey arrintaa taysiir baa laga xigaa in la fududeeyo marka arrinta bisadoo la yidhaahdo ha la ilaaliyo wixii ay taabato iyo wixii ay cunto o dhan hala nadiifiyo mashaqaa dadka ugu sugan dabeedna waa la fududeeyey nijaas maha waa daahir midka afraad waxa weeye yuqaasu cala alhira kulu maa shaabahaha min alxayawaanaati almuxarama walaakinaha aliifatun tadcu alxaajatu ila isticmaaliha waxaa la mida ah xayawaanada had iyo jeer aan dee hilibkooda la cunaynin inaga yara ag dhow sida baqasha iyo ximaarka iyo kuwaasu maaragtay misaal usoo qaatay sheekh ameerka iyo buqulka iyo wixii lamid ah oo iyaguna inaga agdhow waxbay oo nijaas bayiin la odhan maayo inkastoo hilibkada la cunayn iyo bis saaradiina waa kaa sheegay bisaakaasiirka oo iyadana inta badan meeshaa marmarto aqalada aan ka dhamaan inkastoo dee wixii la ogaado wixii jaanid ahoo kale iyo la yska qaadi doono nuqdada shanaad fuqahaa lxanafiya wakayruhum jacaluu kula ma kaana biqadri khilqati lhira aw asqara minha min alxayawaanati almuxarama waxaa la mida ah bay leeyihiin fuqahada qaarkood wixii iyada ay isku lod yihiin macnaha ama iyada ka yar xayawaanada qaarkooda nuqdada lixaad inaha laysat binajas waxa uu tusinayaa xadiidku in xubnaheed oo dhami ay daahir yihiin macnaha inuu nasku caam yahay bay muujinayso hambadii oo qura aan lagu soo gaabinaynin laakiin jirkeeda iyo wixii furaashada waata maasha raaxad socotay baa la idhahdaa had iyo jeer xaafadda iska dhex socotaayo markaasay furaashyada iyo gogosha iyo meelaha iska fuulay luqdada toddobaad alxadiid fi lxadiidi daliilun calaa ana maa ubiixa lana itikaaduhu fasuuruhu daahir wixii noocanah la haysan karo hambadiisuna inay daahir tahay baa laga qaadanaya mafhuumka xadiidku waxa uu muujinayaa oo kale wixii nijaaso in la iska dheereeyo la iska ilaaliyo waayo intana nusuustii waxay ka hadlaysaa nijaas la iska ilaaliyo marka qofka muslimkaah dahaaradu noloshiisa waa ka qayb jirhkiisa maradiisa suuqiisa meeshuu ku noolyo waxo dhan inay daahir noqdaan waa laga maarmaan maaha qofka muslimka ah qof odhanaya salaada ma tukado oo beryahan waa nijaasay saamay ku odhanaya macnaha haddii aanu xataa salaada tukanin miyaanu insaan ahayn nadaafad u baahan maryahaygaan nadiif ahayn oo salaad salaaddii waxaan la tukan wallahi maryahaygaan nadiif ahayn maryu ima maydhna hadda waana qof wey bani aadama ah. marka macnaheedu waxa weeye waa nijaasaysnahay marka wixii baahi ay kuu qabato waa qofka loo ogolaya laakin inuu haddana isnadiifiyo wey masalan kalistijaai bilyadi lyusra waizaalat alanjaasi walaqdaari biha masal haddii midigtaa isticmaala baa la yidhi hadday midigtii go-an tahay ama naafo tahay ama cudurdaar uu leeyahay de waa inuu bidixdii iska isticmaala laakiin nadaafada ogaada ila baahi baa timide xadiidka tobnaad wacan anas ibni maliki radia allahu canhu qaala jaaa acraabiyun nin reer miiyaa yimi oo rasuulka sala allahu alayhi wasalam masjidkiisii shariifka ahaabuli faqaala fadaala fii aa'ifati lmasjid waxa uu ku kaajay qayb masaajidka ka mid oo qaybaha damba fazajarahu nnaas dadkiibaa u cagajugleeyey waa la guulguulo waa la huruufay fanahaahum rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu markaa wuu ka dhiciyey wuu u diiday wuxuu hi war ka dhimoo ka daaya falamaa qadaa bawlahu markii uu kaadidiisii dhammaystay amara annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu asxaabta wuxuu faray bidanuubin wadaan min maain biyaah wadaan biyo ah la soo qaado oo ha lagu shuba bui fa uhriiqa calayh ay cala almakaan meeshii baa lagu shubay alladii baala fiihi alacraabi muttafaqun calayh fanahaahum macnaha ninkani markuu meesha ku kaajay asxaabtu zajrin bay ku sameyen zajrintu waa kada kada kada iyadoo lagu qayliyo marka wuxuu hi ha kaatee iska daa-i markuu kaadi dhamaystayna wuxuu hi wadaan soo daro ku shuba intaasay ku dhamaatay waaya marka xadiidkani wuxuu inoo tilmaamayaa dhulka aan marmarka iyo sibirhka ahayn ee ciidda ah sidee loo nadiifiyaa ma waxaa loo nadiifiyaa in ciiddii la guro ma waxaa loo nadiifiyaa in ciidda iyo laysku walaaqo biyaha oo kolba qayb la daadiyo maya ila ciid lagama dhamaado haddii xabaa la qodayo kale noqonaysaaye ciidda nijaasowda biyuhun baa lagu badiyaa biyahoo lagu badiyo ayuunbaa u ah maydhin sida ciidda loo nadiifiya waa sidaa halka uu ka soo galay xadiidku kitaabu tahaara waa nooca wey leannahu deegaankaynu ku noolle ma wada sibidhayste qayb baa ciida marka qaybtaa ciidda ah haddii biyu biyo badani ay maraan masal shaarican aynu marayno oo kale mar haddii biyo badani maraan dhooqada saalsaalle iyo waxaas laa bas danuubkaasina waxa weye daaifadu horta waa qeyb masaajka ka mid a sajrintana sheegna waa huruufkiiyo hanjabaada iyo qof masaajka wasakaynaya sidii loogu qaylin lahaa uhriiqa calayhi waa lagu daadiyey danuubkuna waa wadaanta biyaha mustafaadaadka xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inay kaadidu nijaas tahay kaadida bani aadamka siiba ta xayawaanka waynu arki doonaa waa laisku khilaafsan yahay xoolaha noola hilibkooda la cuno meeshii kaadidaasi ay gaadhana waa in la nadiifiyo haddii ay jirkii tahay hadday maradii tahay haddii ay tahay meeshii la seexanayay ama lagu intifaacsanayo habka dhulka loo nadiifiya waa sida aynu hore usoo sheegnayo waa bikamriha bilmaa in biyo lagu badiyo walaa yushtaradu naqlu turaabi min almakaan in ciidda laga gurana ma aha waxa saddexaad aynu ka faa'idaysanay ixtiraamu lmasaajidi wa tadhiiruha wa ibcaadu alahdaari waalanjaasi canha in masaajidada ilaahay la ixtiraamo in la nadiifiyo in wasakda laga ilaaliyo xadiidka riwaayada bukhaari waxay ku daraysay sheekhu wuu soo gaabiyey intan soo socoto wuxuu ninkii ku yidhi nebigu ina haadihi almasaajida war masaajidadani laa tasluxu lishayin min hada albawli waalqadim kuma haboona kaadidan iyo wasakdan masaajidadan uma qalanto wainamaa hiya lidikri illahi wa qiraa'ati alqur'aan waa meel loogu talagala ilaahay xusgiisa iyo qur'aanka kariimka ah akrintiisa marka gurigaaga sida aanad ula jeclayn wax wasakh masaajidkana ha ula jeclaan masaajidku ha kaaga sii nadaafad bata guriga waayo dee guriga waxa aad ku hayso waxa ka qaalisan waxaan lagu haya masjidka oo ah maxay xikmadda loogu talagalayba waa llahi wa qiraa'at lqur'aan ila salaadiina waa dikrigii ilahay une caaishana waa sii lahayd amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam an nabniya almasaajida fi duur wa nunadif wanudayib aw kamaa qaalat calaa macna alxadiid waxa uu nebigu nafaray xaafadaha ku badina masaajidada udgoonayno oo aanu nadiifino waana xaqiiqo jirta masjidku marka uu udgoon yahay ee uu nadiif yahay naftu way fadhigi karaysaa oo salaado badan baad tukanaysaa qur-aan baad akhriyaysaa in badan baad dikriga wadi karaysa ee weliba buuqna aanu ka jirin laakiin haddii masjidkii kulayl uu yahay uri ka soo baxayso wax badan oo buuqayaa jiraan qofku intuu afarta ragcadood iska tukadaa buu ka kudaya ka boodaya ila insaanku saxmadda uu necabya marka imika dee masjidkaa markaad u fiirsato waad arki karaysaa intii aynu kabaha ka hagaajinay bacaha lagu wada risay iyo iyo intii ka horreysay inaanu isku nadaafad ahayn macnaha ciiddaada ciiddii baa wejigaaga soo raacaysay markii hore in badan aada arkaysa laakiin imika alxamdulilah waa fikrad fiican bay ahayd oo u baahan masaajidadoo dhan in la wada gaadhsiiyo masjidka haddaanaad waxba ku tarayn waxaa haboon waxaaga inaad kala eed la aato siigada aad sidatay iyo waxaaga uun bal masaajidka haddaanaad xaadayn oo aanad waxba ku kordhinayn hawshaadu inaad ka daysataa roono intaadu bac kugu egaataa dabadda ku daadsato waayo nabiguna calayhi salaatu wasalaam ilaalinta u ilaalin jiray siduu xadiidkii tilmaamayey de abi daawud iyo kutubta kale kusugnaa aada buu uga cadhoonay maruu arkay baabulmasaajid waynu tegi doonaa candhufalkaa hore lagu tuso weliba gedaar masaajidkuna wuxuu aatee iska dhagaxaan aan si fiican u salbiisayn iyo qoryo iyabu ahaa marka candhufalkaa hore lagu tusay buu arko cidba um, kuma dirin isagaa intuu bahal qaatay buu xoqay xoqay oo aad buu uga cadhooday nebigu caleyhi salaatu wasalaam marka masaajidada in loo dadaalo aada iyo aad bay uhaboon tahay caalam kale dee dadku kabaha waxba cidina ma kala xado oo kab cidina waxba kuma fasho banaankaasa lagu soo bixiya waxa se innaga dee lagu ibtilayay darku waasuun eeganaya bal halala soo gala laakiin hala basriyo waxaa salaada aynu ka faa'idaysanay bucdu nadarihi sala allahu alayhi wasalam sala allahu alayhi wasalam wamacrifatuhu dabaa'ic annaas wa siiratihi maca akhlaaqda nabiga ee wanaagsanayd baynu halkaa ka aragn ilahay baa yidhi wa innaka lacalaa khuluqin cadiim iyo aragtidii soo dheerayd markiiba wuxuu gartay insaankani insaankii lagu qaylin lahaa inaanu ahayn sidaa darteed buui waar ha loo kaadiyo ninkaasi ha dhamayste iska daaye ha ku qaylinin oo ha ka nixinina bu waayo qofka bani aadamka ahi marka uu khaldamo isagoo weliba jaahilo aan garanaynin haddii lala raacraaco oo khaladkiisa si dhuuban aan loo loogu sheegin ama loo sixina lagu qayliyo wuu didaa ma nimanka maalintii ifadeexadeeyey buu odhanayaa wuxuu anigoo qaafila bay maalintii ila gaadheen waxaa lixaad aynu ka faa'idaysanay tasaaxumun cinda tasaaxumi almafaasid yurtakabu akhafuha markay laba dhibaato kulmaan ta fudud baa la qaadanaya si ta weyn la ysaga ilaaliyo oo ninkan inuu m masjidkan ku kaasho dee masjidka nebiguna wuxuu iska ahaa ciid dee ma sibiraysan quruurux baa lagu daadiyo saas iskaa lagu tukan jiray marka in eh, ninkaasi uu masaajidka ku kaashay qayb ka mida waa dhibaato nadaafadii buu xumeeyey wixii loogu talagalay waxaan ahayn buu la yimi taasi waa dhib dhibka laakiin kasii weyne waxa weye haddii isagoo ku wada laga joojiyo oo laga eriyo sidaa loogu qayliyo marka hore in caafimaad darra ku timaadaa waa suuragal naxdinta uu naxo iyo kaadida ku bargo-ay ninkaadi haystu qaraxdaan waxba ku ahayn waxaa kaloo iman karta meel qulaa laga cabanayay nadaafadaradeedii laakiin isaga jirhkiisii iyo maryihiisii iyo meelo kaleo masaajid ka mida ah iyo kuwii ay isqabsadeen intaba ina kaadu gaadho waa muxtamil dee laba qof oo islaayo dhiig daadanaya haddaad isilaa kala qabaadna wuu ku gaari mafaasida kale ee ku jirta waxaa ka mida ah qofkani didmada uu qaado waxaa laga yaabaa inaanu islaamkaba kusoo dhawaanin meel fog uu tago oo wixii uu faa'idaysan lahaaba dee ay ninkaa weydaartaan waaya waa usluubkii fiicnaayo ilahay ui udcu ilaa sabiili rabka bilxikmati walmawcidati lxasana walmawcidati alxasana waana wanaagsan sidaa darteed ayaa ninkani uu ku farxay habkuu nebigu ula dhaqmay calayhi salaatu wasalaam waana kii lahaa allahuma arxamnii wamuxamada walaa tarxam axada ilaahayw aniga iyo maxamed kaa iga dhiciyo dadkii igu soo yaacay labada yadaasuun oo naxariisa bu oo naxariistaa cid kale hanala wadaajin nebiguna waa kii lahaa war wax ballaadhan baad soo koob naxariista ilaahay way ballaadhan tahay waad soo koob marka bal usluubka hala ogaado oo qofku soomaalidu waa arrimaha ay ku liidato wey hadduu qof mar yar u galo dabinka way ku qarxinayaan kama nafisinayaan fursadaasaanay la eeganayaan keliyada meesha keliya weligii ku dacayda iyo daba wadaan bay noqonaysa markaa nuscadda qofka iyaan halka damqanaysa la xoqi toddobaad aynu ka faa'idaysanay ana albucda can innaasi walmudun yusabibu aljafaa waljahl ummadood ka fogaatay iyo meelaha dadku uu ku urursan iyo magaalooyinka khayrka uu joogo sabab bay u noqotaa qofku inuu jaahilna noqdo qof tawafsanna noqdo man sakana albaadiyata jafaa buu aasalahaa qofka baadiyaha unaan kasoo dhamaan wuu qalafaya waxaa sijeedaa qofka jaahilka ah in la tacliimiyo wax la baro iyadoo aan lagu adkeynin waxaa sagaalaad oo mustafaadaadka ka mid a wixii uu ka ratibmayso ama sharcigu uu cuqubo kasoo rogay marka la sameeyo qofku hadduu jaahiliya in loo cudurdaari karo macnaha qof caalimiyo wixii uu sameeyo haddii lagu ciqaabi lahaa qofka jaahilkaa ah waa loo cudurdaaraya lidalik waa kii cumar ibn khaaab ayaa niman halkaa masaajidka dhexdiisa ka buuqaya xaggaa dambe laba ninoo aada u sheekaysanaya codka kor u qaadaya ayuu yihi bal halasoo soo qabto markii la hor keenayna wuxuu ihi xaggee ka timaadeen daaif bay idhahdeen haddii reer madiine noqon lahaydeen waan inciqaabi laabu laakin de waxaan waan idin cudurdaaraya daarayaa bu leanna waxa la laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nabiyi walaa tajharuu lahu bilqowl marka nabiga calayhi salaatu wasalaam masjidkiisii bay fadhiyaan marka wuu kala saaray qofkii socdaalka aha iyo kii reer madiinaha xadiidka waxa tobnaad aynu ka faa'idaysanay wixii munkara inaan la eegan asxaabtu nebigu wuxuu asxaabta ku qabsaday maaha munkarkay diideen laakiin waxa weeyaan usluubka xadiidka koob iyo tobnaad wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ihi uxillat lana annagu haddaanu ummadda islaamka nahay waxa naloo xalaaleeyey maytataani laba bakti wa damaani iyo laba dhiig faama almaytataani labada bakti faljaraadu waa ayixi iyo walxuutu xayawaanka badda ku jira sida nibirigiiyo wixii la mida wa ama addamaani labada dhiig faalkabidu waa beerkii waatixaalu iyo beeryaradii akhrajahu axmed wabnu maajah wa fiihi dacfu laakiin shaarixu markuu wadwaday waxa uu leeyahay alxadiidu صaxiixu mawquufan in la yidhaahdo saxaabiguu ku hakisan yahay ayaa maaragtay uu mawquuf ku yahay buui waaya waase dee xukmu lmarfuuc buu leeyahay mid nebiga loo kor yeelo kalun buu la mid yahay waa waxaanu asxaabigu caqliga ka keeni karin arrintan oo kale uxila lana iyo xurima calayna iyo umiranaa bikada iyo nuhiinaa can kada waa siyaqda ama hababka tusinaya xadiidku inuu marfuuca yahay oo asxaabtu ay ka maqleen nebiga marka waa la daliishan karaa leanna fi macna almarfuuc waa kaa yii laba dhiigna waa no laba baktina waa noo xalaal laba dhiigna waa noo xalaal bui rasuulku sala allahu calayhi wasalam labadaa bakti waa ayaxa kaloonka kalluunka xayawaanka badda o dhan xoog nibirigiina nibirigii iyo kalluunkii iyo isku wadaba marka ayaxa say asxaabtu tilmaamayaan waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam markaanu dagaalada galo ee uu bahalku naga hor yimaado waa la iska bidhan jiray bay idhah san loo bidho iyo hohobta iyo soo maad arag bidhashada ma taqaana yaa miskiin soomaaligana waa inaad ku darsatee waxa wey imika haddaad bahalkan yar soo qaadatee saliibka dee mar qura afka ku shubi mayside waa iska yara biranaysa iyo saloolka iyo marka asxaabtu mujaahidiin bay ahaayeen aanay u darayn caloosha laakiinuu cadowga inay raadsadaan unbaa u daray ee cunno inay raadsadaan umay darayn sidaa darteed bahalkaasi marku kasoo horbaxo waa la biran jiray uuna hawshunbaa lasii wadi jiray xuudkana waa saas oo kaloo dee waa si aad garanayse xadiidkii aad tilmaamayay intay asxaabtu gaashoodeen in bahalibiriyo weyn la helo lagu naaxay muddo la waday <clears throat> labada dhiig waa beerka iyo beeryarada waa dhiigga fadhiya dhiiggii fadhiya wey waxaa lamid mid noqonaya isaguna kan had iyo jeer hilibka ku harharaa marka neefkii la gawracee hilibka la qalayo xoogaa dhiigaa ku harhadho marka la kariyo soo yaro dul mara dheriga sooma dhacdo dheriguu soo dul maraayo maraq kuuskuusan buu iska noqdaa kaa laftiisuna waa lamidun waa dhiiggaa fadhiya dhiiggii masfuuxa ee soconayay ayaa la diiday marka beerkii iyo beeryaradii waa iska xukunuun labadooda ee inagu unbaa waxaad moodaa hilibkaynu ka dharagnay oo xoolaha inagu badnaayo markaasaa beerkana aynu shiilanay beeryaradana aygiiyo iyo bisada u tuurnay khatarteedaanay leedahay haddaad tidhaahdo ma cuno waxaasoo kale anugu anagi waxaa ma geyna haddaad tidhaahdo nicmadii ilaahay baad shay xalaala baad xaaraantinimaysay walaa taquluu lima tasifu alsinatukum lkadib hada xalaalu wahada xaraam adiga qudhaadi baa xalaala yidhi hada xaraam litaftaruu cala allahi lkadib khatarteeday leedahay isagaaba irontu ku badantao dumarka umulaha ah iyo qofka dhiiggu ka yaraaday iyo isagay u qoraanoo dhiigguu kusii badan yahay xadiidka waxyaabaha aynu ka faidaysanna waxaa kamida dhiigga ka xaraamta ah inuu yahay sidaa aayadduba ay tilmaamayso aw daman masfuuxan dhiiggii soconaya kaasaa nijaasa oo xaraama xikmadda loo xaaraantinimeeyna dee way waaba akhiiran baaba la arkayba abraarta iyo wixii cudurro jira iyo jaraafiintu inay raacaysa dhiiggaa soconaya marka iyaduna waxaa qalada in la idhaha qofkii quruumaha iyo madiibaha loogu shubo dhiiggaa soconayo hala cadsiiyo ama dusha ha loogu maydho waa qalab iyaduna qofkani ma cabeeyo jindaa lalaaluushaiyo cabaya xaraan wey ka faa'idaysanay baktigu in uu xaraam yahay ilaa intaa laga soo reebay mooyaane baktina waxaa la yidhaha wuxuu iska baktiyey ama aan birson sharciya marin beerki iyo beeryaroi adag aragta iyagana xayawaanada ku jira badda iyo bahal labadan baktiya la sheegay la yidhi waa la isticmaali karaa waa ha waa macnaha xaaraamu maaha lidaatihima lafahaantooda laakin rubama yaxrumaani licaaru waxaa laga yaabaa inay xaaraan u noqdaan shay kaloo weheliya haddii ayaxii diyaaradihii lagu sii daayay oo la buufiyey oo dabeedna isagoo sunaysan uu inagu soo daato laydha ayaxaa la bidhaa dee dadkuna way sunoobayaan oo la iska daynayaa markaas laa darara walaa diraar wuu sunaysan sidoo kale nafaya ayaa lagu tuuray badii markaasaa kala bakbaktiyey nuclearkii lagu tuuray gaalada ay usoo qarisay badda way isticmaalaan ehm, arrinta noocaasa oo niman dhib badan weeye marka suntan lagu sameeyey badda dhexdeedii buu la baktiyey markaana lama cunayo marka waa shay maaha lafahaantooda ee waa wax weheliyo oo kusoo kordhay daraadii ayaan loo cunaynin kolkaa oo xaraam ku noqday waxa aynu xadiidka ka faa'idaysanay haddii xataa baktigaa waxay iska yaro bedelaan ama ayaxa ama kalluunka oo kale oo biyo intuu ku daato uu aragooda yaro bedelo biyahaasi waa iska daahiro waa la iska isticmaalaya leanna biyuhu marka ay waxa ku dhacay ee bedelay uu nijaas yahay ayay nijaasoobi jireen laakiin sidoodaba biyaha shay daahiri hadduu aragga ka bedelo iyo dhadhankiiyo waxaa ma nijaasoobaan haddii iminka insacfaraan iyo daqiiqii waxay ku yaro daataan oo biyo isila bedeleen un ay noqdaan daahirka biyaha iyo waxyaabadii iyo wixii lamidka ahaa ma leh wixii daahiri biyaha uu bedelo iska daahir xadiidka labiyo tobnaad wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu uhi idaa waqaca dubaab bahalkan la idhaahdo duksigu marka uu ku dhaco fii sharaabi axadikum mid idinka idinka mida cabitaankiisa falyakmishu hoos ha u geliyo ha dhumbiyo ha dhexgeliyo sharaab uma liyanzichu ha ka soo tuuro dabeedna oo ha ka soo saaro wuxuu ku sababeeyey faina fii axadi janaaxay labadiisa baal midkood waxa saaran an cudur iyo xanuun wa fi laakhari ka kalena shifaaan dawaa saaran xadiidka bukhaari iyo abu daawud baa wariyey abu daawud waxa uu kordhiyey wainahu bahalkan duksiga ahi yattaqi waxa uu ku gaashaamanayaa oo sharaabka uu horgelinayaa bijanaaxihi baalkiisii alladii baalkaasoo fiihi daa cudurku uu ku jiro waxaa side ma arkaysaa wuu soo socday socday oo labadii baal ayuu inoo qadimay oo uu ku jiqilaystay kii wax saaraaye kii kalena kor buu utaago o wuu ismarooriyey marka adigana la gara buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam oo ka kalena raaci ha isdheeli jireen labadaas ilaahay daa iyo cudur kasta oo uu soo dejiyey dawaa buu soo raaciyey marka kan labadiisaa ayaa isdheeli tiraya oo daa'iisa ama cudurkiisa dawadiisii buu la socdaa ha isbeeli jireena hoosta loo geliye wey sidaasuu xadiidku tilmaamaya sharaab marka la idhaahdo dee waa cabi xadiidka waxyaabaha aynu ka faaidaysanayna waxaa ka mid a ah inuu horta bahalkani daahiriyo waa daahir weeyo dee hadduu nijaas yahay waa la yska daadin lahaa sidii kuwii hore aynu soo marayn in hoos loo geliyo haddaad doonaysa inaad cabto ma iskagala intifaaco sharaabka waxaa saddexaad oo ah mustafaadaadka ka a ah sidaa uu nebigu sheegay dee inay wax jira tahay ila rasuulku sala allahu calayhi wasalam asaadiq lmasduuq wey mid runtiisu ay badan tahay weeyo qof muslimiina ah. aanu diidi karaynin hadalkiisa islaamkuna had iyo jeer wuu ku dadaalaa dhaqaalaha iyo ilaalintiisa marka waxaa laga yaabaa dee sharaab fulin lahaa dad dhan oo marti ah halkan fadhiya oo intaasun loo hayaba way dhici kartaa ay moogta haddii intiina uu galo la daadiyo dee waa kala tagaas marka in loo farsameeyaa ka roonoo kan laga saaro mar haddii aan wax dhibaatahay jirin intay martidu qabi lahay waxaa xadiidka aynu ka faa'iidaysanay icjaaz cilmi mucjiso cilmiyaba ayaa ku jirta cilmiga xadiidka ahi waxa uu qiraya markii ay soo baxeen mijharkan iyo microscopekan iyo waxaan wax lagu weyneynayaa in ay ku jiraan bacteria ayaa la arkay dhinaciisa baalkaa isaga ah. ah sidaa darteed baa xaqiiqada cilmiga ahiba taa ay tilmaamaysa marka labadaa isu midka ahi ayaa isgoosanaya labadaasaa la isku daweynayaa oo isgoosanaya ilaa ay dhacday eh, dadka qaarkood oo ehm, nabaradu ay ku dhaceen baryaha qaarkood in dhakhaatiirtu ay ku daweyn jireen adibadii hore marka waa mucjizaadka cilmiga xadiidku uu tilmaamayo aimada qaarkood markay sharxayaan aayadda suuratu alxaj aakhirkeeda ku sugan ee ilahay uu tilmaamayo wain yaslubhum udubaabu shay-an laa yastankiduuhu minh hadduu bahalkaa duksigu wax ka boobo kama soo ceshan karaan ma aha sanamkoo qura ilaa sanamka duksigu hadduu wax ka boobo marka timirtan saaran iyo xalwadan iyo waxaa waa runa isagoo kama soo ceshan karo laakiin xataa caabidka sanamka caabudayo laftiisa hadduu wax ka boobo duksiga kama soo ceshan karo waxyaabuu ka boobi karaa waxaa kamid a ah caafimaadkii agtiisa qofkan ugu qaalisanaa hadduu dee u dhiibo cudurkan oo uu qofkii caafimaadkii kala tago kama soo ceshan karo marka dacufa aalibu walmadluub alcaabidu walmacbuud mid waliba duksiga wuu ka daciifsanaaday sanamkii iyo kii caabudayay labadoodiiba culimadu waxay uga qiiseen duksiga inuu la yahay wixii aan dhiig dureeraya lahayna xasharaadka ka mid a xasharaadka qaarkood sida masalan nidii iyo duburnaxii iyo kaneecadii iyo waxyaabaha yararkaa marka waa mubaax jaa-is bay kuu tahay biyaha iyo waxa uu ku dhacay in aad iyo sharaabka inaad iska isticmaasho wax saxa ah wey saa uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxa uu markaa sheekhu ka jawaabay baxthun fiih fiiha raddun limadaacin azanaadiqati fi hada alxadiid dadka calmaaniyiinta ah ee si uun haddana muslimiin u sheegta qaarkood oo xadiidkan yaro duray bu sida ninkaa maxmuud awuraya la idhahdee dee caanka ku ah had iyo jeer inxiraafka qoraaga ah oo sheegay arrintan inay tahay arrin aan wanaagsanayn kitaab weliba uu ku magacaabay adwa cala sunna almuxamadiya meelo markuu abu hureyra in badan qabsadaayo o wax ka sheegaayo iska odhan jiray o xadiidka ayuu xaasidiintii hore abi hureyre xaasidi jiray buu ugu biiray isaguna xasiin taxriquha abi hureyre marka maqaalo dhaadheer buu ku leeyahy oo culimadu aada ay u radiyeen abi hureyre iyo markuu wax ka sheegayo marka ninkaasibaa markuu abi hureyre sheegayay buu tilmaamayaa in waxyaabaha uu warinayo xadiiska beentiina uu ku jiro halkaasuu marinaya marka sheekhu waa ka warramay oo wuxuu yihi xadiidku marka hore waa xadiidka axaadiidta ay bukhaari doortay buu ka mid yahay ee saxiixa ah ee kitaabka ummadda o dhan isla waafaqday saxiixnimadiisa ku sugan ee bukhaari werinta xadiidkan abi hureyre lama gooni noqonin ee rag kaleba waa wariyeen sida abu saciid iyo anas ibnu malik muktiriinta asxaabta rag ka mid a ah ayaa la wariyey abi hureyre abi hureyre unbuu isaga ku qabsaday dee kuma gooni ahaa midda saddexaad ka noocan oo kale ahi buu kuleeyahy sheekh maaha kii abi hureyre loo maqli lahaa miskiinka ducufkee gadaal meelahan jooga masar iyo meelahaas wax ku qorqori jire maaha kii loo maqli lahaa isku dhararin lahaa abi hureyre weyaan maaha kaas waaya waxa kaloo culamaa ah, ay tilmaamayaanba cilmigu inaanu de ahayn wax la wada gaadhay maalinba waxbaa la arkaya marka agab la helaba ee imkaaniyaadka iyo waxa la isticmaalayaa sii kordhaan wax nebigu uu sheegay baa la helayaa oo ku saabsan dabeecadda iyo caafimaadka qofka iyo kolba waxbaa la arkaa marka maalinba waxyaabaha la gaadhayo waxa ay tilmaamayaan inaanay dadku wax walba ogeyn ee rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxyaabo qeybkaa uu sii sheegayo la arkay tan imikana dee cilmiga xadiidkii wuu sugayba akhiiran markii la isticmaalay agabkaa ilahay insaanka uu ku hanuuniyey waman asdaqu min allahi xadiida laakiin mirka meesha ku jira waxa weeye haddii qofku abateed ahaan iska yaro daay aanu ku hiili karaynina dee wuu iska dayn karaa macnaha waajib maaha inaad cabtaa laakiin waa wax kuu banaan waa wax kuu banaan oo aad cabbi karto oo wax dhibaato aan lahayn sharaabkii markii hore halkan lagu soo dhigay inaad cabto iyo inaad iska dayso xukunkeedu muxuu ah axkaamul khamsaha muxuu qaadanaya koobshaa aad imika maqaaxida ka dalbatay adigoon haraad iyo balaaya toona ku haynin mawaajiba ma sunna maxay ta in eh, aada isticmaasha maxay tahay waa mubaax mubaax bay ku ahay soo maha duksigan ku dhacay in marka uu ku jirana mubaax inbuu weli yahay <laughs> marka sidaad isaga dayn karaysay markii hore imikana waad iska dayn kartaa ee waxaa lagu diidan yihiin eh, dagaal duksi inaad nala gasho tala diidan yahay waa taasi weyn hadduu mid green flyhi galo oo dee kii buurbuurnaaye ini ajidunii ucaasihi de waad iska dayn kartaa waay xadiidka saddex iyo tobnaad wa can abi waaqid allaytiya radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu uhi maa qudica min albahiina neefka mayeedhada ah ee xoolaha ah wixii laga jaro wahiya xayatun iyada oo nool fa huwa mayitun waa bakti huwa mayitun waa bakti xadiidku waa xasan waa la daliishan karaa masaa'ilkii dahaaradaynu ka warramayno nijaasooyinkii baynu ka warramayno wixii la cunayo wixii aan la cuni karaynin baynu ka warramayno marka haddii neef mool wax laga gooyo waxaas wuxuunu la mid yahay neefkiioo baktiya oo kale baktiguna nijaas buu ahaa in la cunaana may banaanayn dhaqanka noocana inagu melihiin carabtu way lahay jaahiliyadu defoolxumooyin badan bay leedahay sida ashcaartooda in badan ku jirta neefka kuruskaa laga taagi jiray murjin iyo waran iyo wixii lamida geela ah hadduu yaraha raado ama gaajoodo ninka fuushan awrka ah halkan hortiisu kuruskaasunbuu ka taagayaa un waranka uu wato ama leefka dabeedna afkuu saaraya halkaasuu ka nuugaya hibdhiigiisa ama neefka araya intay barida ka goostaan bay yaro shafshafayn jireen baridana iska shiilan jireen usdrliyaankuba de waa kuwan ka goostee arigiyo bilaabariya soo daayey marka dee neefkiina uu iska bogsanaya oo dacwadu dee keenan ay barida ka goosataba kan iska noolaada marka way dhaci taas oo kale marka wixii laga gooyaa wax daahira ma ah waa wax nijaasa oo bakti ah waayo xadiidku waxa uu faa'iideynayaa wixii laga gooyo neefka isagaa inuu lamid yahay neefkiio baktiyo neefku markiisa hore xalaalba ha ahaado kolka uu birsalo markanuu neefku noolaya daahirba ha ahaado wa hada mutafaqu bayna alculamaa ayuu ku sheekha ibnu taymiya waxyaabaha laga soo reebaya waxaa kamida waa raqamka saddexaade waxaa loo yaqaano farat lmisk alatii tuqطac wa tubaanu min ghazaali lmisk wahiya baaqiyat xayat fahiya طaahiraة bالsunati wاlijmac liana ma ubina minha bimansilati اlbaydi wاlwaladi wاshacri wanaxwiha inagu ma naqaane waxa weeyaan hazaalku waa deerada bahashaa deerada la idhaahdo reer carbeeda qayb ka mid ahoo midabkeedu uu madow yahay ayaa jidhkeeda waxa ka soo dhaca wax sida jiirkaoo kale ah sida jiirka u buuran ayaa kasoo dhaca jidh ama goljidhicda ama qayb ka mid ah kadibna dhiig baa ku urura ilaahay qudradiisa dhiigga halkaa ku ururay wuu ka udgoon yahay miskiga bahalka la idhaah dhiigga halkaa gala ee zaaidkee ku biira sida dadka qaar soo buro weyn ma yeeshaan buradaasunbay halkaa kasoo boodaysa dabeedna dhiig baa ku biiraya zaaidya wuxuu noqda udgoon weyn marka ama waa laga gooya ama wuu ka dhacaa qofka halkaa bahashaa helaa lacag qaaliyu ku helaya waa sidan cambarka oo kale cambarka xayawaan xaarkii un maaha kaasoo kale wey kadibna waa la iibsadaa lacag qaaligu ku baxaa marka kaasi isagu neef nool buu ka go-ay xayawaan nool buu ka go-ay laakiin waa xalaal waa daahir waa muntafac waa xaalad gaara ah taas wixii kale ee xoolaheenna ee ugaadha ee neef nool laga jaro isaga waa waxa weeyaan <clears throat> maya ilaa dee wixii daruura keenta mooyaane sida maseltan uu ku sheegayo ugaadha oo kale marka had iyo jeer la doono in la ugaadhsado dee ayar ku joogsan mayso qabashadeed iyo ugaadhsigeed wax sahlan maaha sidaa darteed waa la tooganayaa waa la eryayaa waa la galayaa mararka qaarkood bay dhacaysa in xubno ka go-aan marka haddii aada warankii aada la heshay iyo rasaastii iyo wixii aad kaga dhiijinaysa iyada jirkeeda dildilaacinaya xubnana ka kala naftana sidaas ka kala waa la iska cuni un kadalik neefkii xoolaha geel iyo adhig iyo wixii xooga wey geel iyo loodi wixii xooga weyna haddii la qaban kari waayo oo dabeedna hub lagu isticmaalo sidaa uu ku dhinto waa birsalon buu iska noqon waxaa daliilo ah xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam kasoo soo aroore min xadiidi abi raafic bukhaari ku sugan dulxulayfa aanu joogno markaasaa la doonay in markii geela la qalanayay in awr la qalo awrkiibaa kaw yidhi asxaabtii baa markaa ku xidhiidhiyo dee awr baxsaday oo durduriyay yaa gaarhaya nin baa ula fadhiistay oo leeb buu u saaray oo markaasuu ku dhuftay leebka dhulku u dhacay sidaa dabeedna birsoonkiisuu noqdo lagu cunay nabiguna wuxuu uhi ina lihaadihi lbahaa'im awaabid ka awaabid lwaxsh famaa madda calaykum fasnacuu bihi haakada war xoolahani awaabid bay leeyihin awaabidu waa neef firgad ah iska firgadka la qaban kari wey neef kastoo firgad noqdo qaban kari waydaan sidaasoo kale dhulka udhiga buur oo ku isticmaala iskana cuna marka ugadhina waa la waa xaalaad gaara ah taas waaya baab laaliya baabkani waxa uu tilmaamayaa wiciyadii maxaa la isticmaali karaa maxaase la isticmaali karayn wiciyadda teeda nijaasowday la nadiifinayaa sida dharka loo nadiifiyo iyo dhulka oo kale nijaasteedaasi waxay noqon kartaa mid macnawiya sida weel xaaraan oo la isticmaalo waa nooc nijaasood isticmaasho mid maxsuus oo la taaban way noqon kartaa sida weelkii gaalada ay isticmaalaya intaasu ka hadlaya waaya can xudayfata bni lyamaan radia allahu canhuma qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu ihi laa tashrabuu haku cabina fii aaniyati aldahabi waalfida weelka lacagta iyo weelka dahabka weelka dahabka ah iyo weelka wiciyada ah wardadiiho waxba haku cabina weelka dahabka iyo weelka lacagta walaa ta'kuluu hana ku cunina fii sixaafihimaa xeeryahooda xeeryaha dahabkaa iyo xeeryaha lacagtaa waxbaha ku cunina fa innahaa dahabkaa iyo lacagtaasi lahum gaaladaa iska leh fi dunyaa adduunyada waa xaaraanay iska xalaashadeen walakum fi laakhira idinkuna aakhire ayaa leedihiin iyada oo idiin xalaala oo aan habkay u isticmaalayaan lamid ahayn muttafaqun calayh xadiidka nabigu saasuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam wuxuu xaaraantinimeeyey in lagu cuno oo lagu cabo oo la intifaacsado wiciyadda dahabka iyo lacagta ah wiciyadda dahabka iyo lacagta ah xeeryihii madiibadihii koobabkii isku wada dar kilaadhadii dahab iyo lacag maya waa mamnuuc wey xaaraan wey amiirna xalaalu ma aha maxaanku dhaa faqiirna xalaalu ma aha taajirna xalaalu ma aha xaalado yaraloo sheekhu uu ka reebi doono dee qofka daruuro iyo baahi ay u geyso mooyaane waayo xadiidka waxaynu ka faa'idaysanaynaa annahyu can ilakli washurbi fi aniyati dahabi walfidati wa saxaafihima waa xeedhihii saxaafta waxaa labaad aynu ka faa'idaysanaynaa diidmadani waa diidmo xaaraantinime la xaaraantinimeeye mid tansiih iyo furud ma aha xukumkani waa caam ragga iyo dumarkaba oo haddii dumarka loo baneeyo weesaakiye iyo shuuliyaal iyo silisiye iyo waxaa inay xidhaan noocani xalaal xalaal maaha wiciyadda waa ka wada xalaal rag iyo dumarba xulidu dumarka xalaal ha u ahaato laakiin noocani xaraam buu ka yahay rag iyo dumarba xadiidku marka uu tilmaamay cunid iyo cabid waxaa lamida ah intifaacsigii kale isna intifaacsiga iminka waa la oo xafiisyada iyobay dadka yaro dirisiqa ee baashu ay ku yaro badbadatay ay dhigtaan guryaha qaarkood oo lagu sansameeyeyna waaba la sheegayay marka had iyo jeer oo lagu qurxiyo oo manaadir jamaaliya looga dhigo marka la qurxinayo decorationka gurigaa meelaha qaarkood lacagtiiyo lagu daraa iyo dahabka iyo marka intifaacsiga inaad halkan dhigato in maaragtay carwooyinka la keeno carwooyinka qaarkood baa laga ohanaya ciyadan waxa lagu buufiyo lagu sameeyo waa dahab xayeysiya bay isleeyihin iyagu yaa miskiin ma oga dee qofkii diin garanaya inuu kaga cararayo dahab buu leeyahay dahab baa lagu buufiya iyo lacag baka odhanaya marka dee waayo hayse un weeye ama iskabada aduguna anigu iska daayo waxaa kaloo xadiidka aynu ka faaidaysanaynaa huwa badilatu xaajati wtidaal xigda loo xaraantinimeeyey isqurxintii iyo maaragtay intifaacsii kaleba waa waa lamid weeyaan xadiidka markan uu nebigu uri gaalada ayaa le bahasha dahabkiiyo lacagta iyo gaala inaguna akhiraynu leena looma fahmayo xalaal bay uta leanna wax kastoo inaga xaraami iyagana waa ka xaraam shareecadda wixii la inagula hadlay ee waajib ahe laynaga doonaya iyagana waa laga doonaya mid kasta meesha yaallaa waxa weeye iyagu cidnaba umay joojinin isticmaalka isticmaalaya waa mida iyagu isabaaxu am xaraamtiiba iska banaysano waa iska isticmaaleen marka hala mid noqonina wey sidoodaas oo kale xarigga ha goosanina wey laakiin waa u xalaal maaha waaya dahabkan iyo lacagtani ama khaalista ahaadeen ama waxaa ku jireen ee isku wada imaam nawowi waa kaa wuxuu le incaqada alijmac calaa taxriimi alakli washurbi inay xaraam yihiin waa la isla waafaqay waxaa kaloo iyaduna jirta xikmadaha markay ka hadleen culimadu loo diidan yahay dhowr arrimoodba way noqon kartaa dhowr arrimood ayaa ay noqon karaysa arrimaha masalan waxaa ka mid a dhaqaal ahaan in loo turayaba islaamku dhaqaale aad buu ugu dadaalaa maalka xalaasha in la hagaasiyo waxanina waa macdan laga yaabo caalamka o dhan inaanay wadagaarin oo meel walba aanay ku jirin marka haddii dee cid waliba weel iyo wiciyad iyo daaro iyo wax ku dhisato macdantan iyo khayrkan la intifaacsanayo lacagta caalamka u ah inuu ka dhamaado laga yaaba oo aanay caalamkii wadagaarin marka waa taxliil iqtisaadiya maslaxad iqtisaadiya wey oo laleeyahy waxaan maadaama la intifaacsanayo lacagtii ay tay mutadaawalka ahaydee dadku ay maaragtay intifaacsanayeen deyaan meesha ay anfaca ku leedahay laga duwan oon meel kale la geyni waxaa kaloo tusinaysaa waa nooc kibirka kordhin kara markuu qofku dahabkii lacagtii ilaa heerkan ka gaadho wiciyadii xafiisyadii meel walba u dhigto waxaa kaloo xikmadaha kamida si aanu u jabin qalbiga iyo shucuurka qofka miskiinka iyo faqiirka ah haddii isku xaafado dhowdihiinoo isaguna aanu kala shubayninba waxba aanu hayninba adigana ilaa fujaanadaadi iyo kijhinkaagu dahab iyo lacag yahay dee waxaa miskiinkii uu leeyahay war sidee loo heshiinaya ragna xagga dambu ku qaatay ragna araggeedii buu la-yahay sidii baalkii waraabay iyo daayeer ba sarkay baa le markaa wuxuu mooday daayeerku waxaanu wadaa inuu yahay maaragtay helib ragna bidhaantiisii buu laayahay ragna xagga dambu ku qaatay marka si war waa kaafiyo kala dheerin dadkaasaanu isku muslim noqonayna si aan u odhan damiirkii islaamku wax badan bu shucuurka dee waa ka ilaahay likay laa yakuna duulatan bayna alagniyaai minkum waaya <clears throat> hadday iyagu isticmaaleen dee nebigu wuxuu leeyahay khalifu lyahuud yahuudda khilaafa khalifu yahuuda khalifu lmushrikiin gaalada hala khilaafo marka waxay ku faanaan iyo waxay reer nigaalnimo iyo ilbaxnimo u arkaan hadaba geli waad xiiqiyo waa daaliye diintaadaad ka fogaan markaas xadiidka saniyo tobnaad wacan umi salamata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxau ihi alladii qofka yashrabu ku cabaya fii inaai lfidati weelka lacagta ah qofka wax ku cabaya inamaa yujarjiru waxa uu ku habayaa fii banihi calooshiisa naara jahanam naarta jahanama naara jahanama qayb ka buu ku daldalaya oo uu ku disayaa ku habayaa calooshiisa halkaasuu gaadhsiiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam macnaha nahyigani inaanu ahayn nahyi sahlan ayuu xadiidku si caddeeyey ficilkani inaanu ahayn ficil sakiiro ah laakiin uu yahay ficil kabiire ah mar haddii layidhi naar buu qofku inamaa yakuluuna fii butuunihim naaran qolada la yidhi waa kuwe iyo xoolaha agoonta cunaya marka kanna waxaa la yidhi calooshiisa wuxuu ku diisayaa jarjara waa marka ilmaha yar lagu habo isagoon doonaynin oon isagu lagu qasbayo lagu shubayo wey marka wuxuu ku shubaya isagoon doonaynin lagu qasbayaa naar ilaahay halkaasuu ugu bedelay ficilkii xaaraanta ahaa marka nusuusta sharciga ahi waxa ay maaragtay eh, in badan tilmaantaa kaiiran maa tadkuru shayan watatruku milahu wama huwa awlaa minhu min baabi liktifa haddii sharaab la sheegay dee cunnadii iyo intifaacsii kalena waa la mid un wey waciid adag baa halkan kusoo arooray ficilkan inuu xaaraan yahay khatar badanna waa ka faa'idaysanay xadiidku waxa uu muujinayaa isbaat ljazai fi laakhira waisbaatu cadaabi nnaari ywma alqiyaama wahuwa amrun waajib ictiqaad macluumu min addiini bidaruura ficilka noocana qofka sameeyey in lagu abaabarin doono fiiha ana aljazaa yakunu muwaafiqan lilcamal qofku had iyo jeer markuu camal xun ka dhammaan waayo abaalmarin xun ayaanu ka dhammaan doonin maalinta qiyaamaha khilaafka culimadu waxa uu ku salaysan yahay uun dhinaca xikmadda xikmadda loo xaaraanimeeyey maxay tahay qaarba waxbay ku sheegeen laakiin saddexdii qowle aynu soo sheegnay bay isugu soo ururayaano waynu qadinay khilaaf khilaafku wuxuu la xidhiidhaa xikmanimeeye waa maxay ogowte oo ama xikmadda aan ogaana ama yaynaan ogaanini kollayba xaaraani waa xaaraan ilaan addoomaynu nahayo waxaynu ku amrana inaynu ka markas intaasoo xikmadoodna ay kolba qaar yidhahdeen waa kibir daraadii baa loo diiday arrin qaalaa loo diiday miskiinka shucuurkiisao la ilaalinayaa loo diiday intoo dhan ba dheh iyo qaar aynaan garanaynba ilaahay tashriicaadkiisa iyo kama marhna had iyo jeer aqwaashiisa iyo afcaashiisa niba xikmadeeda ay leedahay ama waynu fahmi ama fahmayna lakin kolleyba addoonku wixii la faray waynu fuliye وعn بن cabاsi رضي الله عanهma qاla qala رasuul الlahi slى الlه عalyه وsلم nebigu wuxuu ihi idaa dubia lihaab idaa dubiqa marka la xooriyo ama la magdiyo alihaabu haraga faqad ahura nadiif buu noqday daahir wey wuxuu noqday wax wanaagsan akhrajahu muslim wa cinda alarbaca iyagu sidan ay u dhigeen riwaayadooda ayumaa ihaabin harag kasta oo dubiqa la magdiyo ama la xooriyo faqad ahura daahir buu noqday waxa uu tilmaamayaa xadiidkani xadiidka kalena raaci dhowrka waa isku aanna mustafaadaadkoodu israacin doonaa wacan salamata bni muxabiq radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam dibaaqu juluudi lmaytati baktiga haragiisa oo la xooriyo oo laga rifo wasakda duhuuruha waa waxa nadiifinaya dibaaqu juluudi ilmayta neefka xoolaha ah ee baktiyey haragiisa haddii dibaaqa lagu sameeyo la magdiyo duhuuruhaa waa waxa nadiifinaya dahaaro ah wa can maymuunata radia allahu canha qaalat mara annabiyu sala allahu calayhi wasalama bishaar nabigu wuxuu soo maray neef ariya yajuruunaha ay jiidayaan waxaa caado u ah reer baadiyaha markuu neefku ka baktiyo lama qaado iyadoo la iska ilaalinayo qurunkiisa iyo nijaastiisa xarig mijinta laga xidhaa waa la jiidaa markaasaa hirrig loo sameeyey inta qof loo diro baktigii ay jiidayaan buu arkay fa qaala nebigu wuxuu ihi low akhadtum haddii aad qaadan lahaydeen ihaabaha harageeda lowdu jawaabkaa dooni mayse macnuhu waxa weeye low akhadtum ihaabaha haddaa miyaa qaadataan harageeda miyaa haragga kala baxdaan faqaaluu waxay yidhaahdeen inahaa maytatun dee waa neef baktiyey faqaala wuxuu ihi yudahiruhaa waxa nadiifinaya baktigan almaau biyaha waalqarob iyo geydhaha biyo iyo geydhaha haddii lagu magdiyo o lagu xoodhiyo nadiif buu noqon doonaa harageedu saddexdaa xadiisba waxa ay tilmaameen waa arrin mustasna ah oo laga dabageynayo baktigii la yidhi iska ilaaliya baktiga waxyaabihii laga intifaacsanayo ama qaybihii laga isticmaalaya qaar baynu soo marnay kanina waa neefkii baktiga ahaa qayb laga isticmaali karayo waa haragii waxaanu la xidhiidhaa had iyo jeer wixii nicmoolayda ah wey nicmooleyda iyo ugaadha iyo wixii hilibkiisa la cuni karayo markuu baktiyo haraggiisa lala bixi karayo iyadoo haraggaa eh, la iibsan karayo la dhisan karayo la goglan karayo siyaabaha kala duwan iibiyo iyo iyo intifaacsi kale mid walba waa loo qaadan karaa marka rasuulku wuxuu tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam dabqintaasi inunay dabqin dhamaystiran dabqintu waxa weeye iyada oo laga dhigo maas oo iminka had iyo jeer waata marka warshadaha la geliye harag dee waxaa laga jaraa dhogorta iyo wixii saaran ee siyaado ka ahad ayaa laga saaraa dabeedna waxaa soo harhaya haragiyo saafiyaa soo harhaya marka intoo la aaso oo biyo iyo geydhe iyo wax dumar ku shubaan ayuu kululaanayaa markaasuu ka wax waxalla wixii saaran ka dhacaya marka hore isagoo yaro ur leh ayuu soo baxaya dabeed maydhayaan dumarka wixii saaraan oo dhan markuu ka dhaco kolka la maydho haddana maxaa lagu samaynaya waa la aslaya marka la aslo wuxuu noqon karaa sibraarkii biyaha iyo caanaha lagu qaadanayay wuxuu noqon karaa masalihii sheekhu ku tukanayay wuxuu noqon karaa kii kabaha laga tolanayo ee iri dhowrka wanaagsan ahaa siyaabo kala duwan baa loo isticma marka dee gaydhaha wey qaradkani biyo gaydha laslaya gaydhuna waa xiriif aad buu u kulul yahay taloo iminka magaalada maxaa lagu xeeya maxaa lagu xooriya xaarka digaaga iyo waxbaa malaha lagu dari jiro isaguna xikaayadaasi ma jirta lakin iminka farsamooyin kaleo dee kabadhib yar baa la helaya chemical lagu shubaya kaasaa mawaadkaa ayaa bedelayaba xaarka ahee kulul <clears throat> marka ma mutanajis ba mise waa daahirba marka had iyo jeer eh, nijaasulcayntiibuu ka baxaya markii hore nijaasulcayn baa laftiisa nijaasaha laakiin marka la xooriyo dee madhab shaafici oo kale waa kuwale waa mara nijaasisan oo kale biyuha lagu maydho qaarkoodna waxay leeyihin daahirka xadiidka kama muuqdo in biyahana uu baahan yahay ee wuxuu noqday shay daahira mustafaalaadka aynu gudubno xadiisu ibnu cabaas wuxuyna tusinayaa harag kasta oo maaragtay eh, la xooriyaa inuu daahir noqon doono mar hadduu xayawaanku dee daahir yahay xadiidka ku xigaana waxa weeye waxaa dahirinaya inuu yahay dabqintan aggii neefka baktiyey waa la iska isticmaali doonaa intoo magdintaa la mariyay intaa marxaladaa nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxaa loo isticmaali karaa yaabisaadka iyo maayacaad wax engeganna waa lagu shuban karaa wax qoyanna waa lagu shuban karaa labadaba waaya labadaba waa loo isticmaali karaya wax kasta oo jirkaa jarayana jaraya wixii dheeraad ku ah waa loo isticmaali karaa khilaafka culimadu marka loo gudbo waxa weeye in uu daahir yahay sidaas waxaa imaamu axmed oo kale waxa uu ku tegay ilaa ana jilda almaytati laa yadhuru bidibaaq walow kana alxayawaanu daahira fi lxayaa laakiin dee nusuusta daahirkeeda sidaad ka arkaysiyo aqwaasha dambeba ee arrintan inay tahay arrin uu sheekha lagaga hayo oo maaragtay sida saxda ahi ay tahay inuu bahalkaasi daahir yahay oo la isticmaali doono nusuustan soo socotana waa lala akriyi doonaa saclabata alkhushaniya radia qultu yaa rasuula allah waxaa nabiga ku yihi buui nebi maxamedow inaa biardi qowmin ahli kitaab annagu waxaanu ku noolnay dhul ay joogaan niman ahlu kitaaba ah oo dee gaalo ah afa na'kulu fii aaniyatihi wax ma ku cunaynaa mise waanu iska maydhaynaa qaala nebigu wuxuu uhi laa ta'kuluu fiiha yo waxba ku cunina ilaa an laa tajiduu inaydaan helin mooyaane hayrahaa wax kale haddaa wiciyad kale weydaan fakhsiluuhaa maydha oo wa kuluu fiiha ku cuna marka macnaheedu waa maxay dee kolka aanad arkaynin xaaladeeda ee wiciyadii ayagu haystaan gaaladii kijimadoodii iyo waxoodii uu yaallo ila khisiirki iyo doofaarkii iyo wixii bay cunayaane iyo qulunqaraarkaasi in la iska maydho weelka intaad ka maarmi karta inaad ka maaranto aad iska daysaa si gaara u karsatay raashinkaaga iyo casuumadahaaga iyo isticmaalka dhacaamkaaga haddii ay kaa fursan weydana waa kaa nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam marka weelkoodii nijaas buu u dhow yahay marka halaska